soomaalintii janac yii oohinteedu inaan runahay waxaan ku ogaaday buui halkaasay fadhidaa wey oo yidhi hagayaa baay ilmihii weylaha ku fakan ilmaha xoolaha wax kaleso ka qabta ka qabta wa isku sii wada hagayaa baay shimbir baa ku degay haad baa ku degay masagadii war masagada haada masagada haad kadibna way sii wadataa bahasha wuxuu yihi bahal rasmi amehe waa baal iska yaryeelay dheexda way oyeysaa dheexda waxa socday la socotaa markana qofta orga ka daayiaada marka taas waxaan ku ogaaday bui ohinta biris biris ohinta dhab maaha run maaha marka ohintan kayrada ah lama ogola maryaha la jeexjeexi lama ogola timaha la xiiri lama ogola ciidda la isku rogi lama ogola maalmahan shallaysan maayo waan tiiraanyeysnahay lama ogola keliya wax xugum dheeraada leh haweenta ninkeedu dhintay oo axkaam lxdaadi la yidhaahdo wayucazaa ahluhu dadkii meydka waa loo tacsiyeyaa ilaa alaaati ayaamin saddex maalmood min dafnihi markii la aasay laga bilaabo waxay asal ahaan ku saleeyeen xadiidka abu daawuud iyo nasaa-i wariyeene calaa shari muslim weeye sheekh naasir u dhihi jiray ee jacfar ibn abi aalib markuu dhintay baa xadiidka ugu dheeraayo wuxuu leeyahay nabigu saddex maalmood buu u sugay saddex maalmood kadib buu u yimid markaasuu wuxuu yidhi laa tabku calىa akhii bacda اlyowmi maanta kadib walaalkay oohin dambaha ooyina lama ogola isoo afjara caruurtiibuu yeelay nin xallaaqoo wixiiruu yeelay caruurtiibuu timaha ka jaray wakukaas tacsiyadaas laba arrimood baa xaaraan ah in meel la isugu yimaado ama dadkii laga dhintay meel fadhiistaan gurigoodii iyo meel kaliya masaajid meeshay dooni ha noqotee si dadkii rabay inay u tacseeyaan ay ugu tagaan waa xaaraan in marka loo imanayo shaah ay kariyaan oo sharaab laga cabo oo dadka martida ee imanaya iyadana xaaraan wey labadaa midna ma banaana jariir bn cabdillaahi albajeli baa wuxuu yih radi allahu canhu wa ardaahu nabiga xilligiisa calayhi salaatu wasalaam buu sheegayaa waxaan ku tirin jirnay buu yidhi isugu imaatinka tacsiyada iyo cuntada la kariyaba min aniyaaxati baroortii xaaraanta ahaydee la xaaraantinimeeyaanu u naqaynay bu anag nab isa ala slam marka taasaa loo yaqiinay saa darteed dadka meydku imaamu shaafici baa fi lummi wuxuu ku leeyahay wa akrahu lmaaatima waljamaacata baroor diiqda iyo xafladda meesha la ysugu imanaye tacsida loo qabanayo taas aniga waa nacay wain lam yakun lahum bukaaun xataa ooyin hadayna ku jirin ee la iska farfadhi uun taas ma ogeli buu leh imam shaafi fii kitaab ilum faina dalika yujadidu اlxusna wayukalifu اlmu'anata kharashna wuu soo saaraa murugiya tiraayo badanna wuu dhaliyaa buu maca maa madaa fiihi min alaar iyadoo xadiidkii jariirna uu jiro imaamu nawowina wuxuu leeyahy fi majmuuc markuu ka hadlayo wuxuu ku leeyahay tacziyada in loo fadhiistaa nasu shaaficiyi wasaa'iru asxaabi calaa karaahatihi shaaficiyada oo dhan iyo imaamkoodiiba arintaa inaan la ogolayn oo fiicnayn wey waxay uga jeedaan buu ihi dadka inay meel isugu yimaadaan ama guri dadku ay u soo aadaan oo way qoladeen u tacsiyeeye merebley fadhiyaan la yidhaahdo culimmadu waxay dhaheen bui waxaa fiican dantooda inay raacdaan qofkii meel kaga hor yimaada isku soo baxaana isku soo dhacaanna uu tacsiyeeyo saasaa la rabaa buli imaam nawowi fii kitaabi imajmuuc laakiin waa kana dadkii karde wadaad baa kow ka ah adugu dad hadda dhintay loo tacsiyeyn baad la yaaban tahaye dad waa hore dhintay oo loo tacsiyeyna maaragtay tacsi loo fadhiyo oo wadaadda bun inta loo dubay burdiya mawlid ku dulqaadayaan kii anagoo meel tuulaa joogna baafiidka anagoo sii seexanayna baa la yidhi soo baxa soo baxa ma maqasheen maxaa dhacay caruurtii agoontii ilmihii imalahayd aabbahood baa soo noolaaday wahada see ku soo noolaaday marka annagu qaarkayana waa hurdaan qaarkayana hurda isu diyaarinayaan soo farfadhiisanay marka ila war cusuboo meyti soo akharo toostaa la sheegay waxaa la yidhi wuu yimidoo awliyadu bahalkan galayrka iyo mandadka iyo baaskay noqotay isagoo ah buu yimidoo gurigii buu joogaa qax waa loo kariyey shaah baa loo kariyey wadaadaha u yimid oo u digrinayo waxaad leedahay raggii naga tagay dheen anugu waxaan idhi meeshaa la sheegay inaan soo arka mooyeen walaana caawa seexanayn waxaanoo kale waaba sheekaha dhow waa soo baxay nasiib wadaadadii digrinayee bunka cunay hortay bay dareereen iriday ugu daamareen iyagoo sii dareerayay waa soo galaye bahal meeshan fadhiyo koob shaahoo cadaysa agyaalaanu yid iyo qolyo meeshan fadfadhiyo iyagana shahaya cabayo bahal daalan markuu saa u jimicsada waan daala iga tag leeyahy soo maartid bay leeyihin waa la fasirayaa hadduu baalka dhaqaajiya waa la fasiri lug hadduu dhaqaajiya waa la fasiri madax hadduu dhaqaajiya waa la fasiri il hadduu dhaqaajiya waan ku ridan horaan idinku shimbirta afkeedaa taqaanaan miya <laughs> may waa laska garan baa lagu leey hadhow sheekadii saasuu yiri saasuu yiri waa laga sheekayn ninba waxaa ku ridan niyo caawa wixii ka dhaca ka dhacee bahalkan madaxaan ku dhufan waan dil caruurtii waxay leeyihiin duqdiiba waxaa laleeyahay annagu meelahaasaan iska seexan orad abba la seexo maay kala seexataa shiburta la seexataa wadaadadiina way baarikeeyeenoo way tageenoo bunkooday codeen qolana way yimaadeeno reerkiibaa meytidii baa soo akharatoo soo meeshaa la isugu imanaya subaxii dambe nin ordayaa yimid waryaa bahalkaasoo niman caddaana ka gedirabo iga soo fakadaa meelahan laygu sheegay <laughs> kaawinadii soo khartasta buka loo cabayey waa xoolo nin ka soo fakada oo baxsan ah wey xoolo soo dhaway oo rag leeyahay baa awliye loo dabaaldega laga dhiga alla mustacaan walaa yudfanu laba lama wada aaso fii qabrin qabri laguma aasi karo ilaa lixaajatin daruuro inay timaadda maahane oo meydkuna bato qubuurtii wax qodana la waayo sidii wuxuu nabigu yeelay sal alla alah wasalam halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam yaa wixii muhiim ah in shaa allahu tacaala leeyahay koobaad gabar weeye waxay leedahay wiil baan la ballamay waxaan iska ogeyn inaan isguursanno marka hooyadiis ilama rabto miyaan ka bixi karaa ballanta waxaa kuu fiican ballantaa inaad kala tuurtoo jebiso waayo isaga haddaynan hooyadiiba kula rabin uma fiicna inuu ku guursado nin baa saxaabi u yimid wuxuu yihi saxaabiyow hooyadayna way soo taagantah anna xaaskayga waan jecla maxaan sameeyaa wuxuu yidhi xaaskaaga ku furan dhihi maayo hooyadaa warkeeda diidna ku dhihi maayo laakiin waxaa nabiga ka maqlaan kuu sheegi sal اlahu alيه ali wasalam markaasir maxaa ka maqashay waxaa noqda nabigoo leh hooyadu awsatu abwaabi اljannati wey jannada albaabaha laga gala kan ugu fiican weeye adugu albaabka ama dayacma hayse wuli isaga dhaqaaqay ninkaa warka waxbuu u sheegay sowmaha marka de halkaa intuu kugu noqdo hadha waalidkii waa fur iyidhiyo waalidka aacaysana waa waajib in lagu marmarsoodo mar xeeriya fandhaal kala dhaceen adigana waxba gacan kugu jira intay noqon lahayd meel raalli lagaaga yahay gal anigoon sutra laha anigoo tukanaya oo sutra ii taal baa qof baa soo maray gacantaan u taagay wuu soo jeeday waa turuduroodo waa kufay markaasuu gacanta ka jabay ma la ii haystaa hadduu dhinta xataa waxba laguma leh oo nabigaaba yidhi iska reeb fainamaa falyuqaatilu hala dagaalamo fainamaa huwa shayaanu shayaan weeye qaacidaduna waxaa weeye maa tarataba calaa ma'duunin falaysa bimadmuunin sharcigu faruu ku ogol yahaad samaysay waxa ka dhashay laguma haysto dhiiggiisa hadur wey ninkaas laakiin adaa lagaa raba inaad caddayso ama isagu uu qiro xaaladu saanay u dhacday hahiidka shahiidka magobta magobta dagaalka unbaa ka waran ya ma goobta goobtuu jiraamalan goobta dagaalka unbaa ka waran haddii uu ku dhaawacmo kadib u nafbaxo dagaalkaa iyo wixii lamida ku dhimashadiisu manaasisha aakhrana waa gaar goobtii hadduu ku dhinto ama dhaawac uusan wax sii noolaan karin kala soo tagaay daahiru shahiid baa loola dhaqmi laakiin dhaawac soo gaaroo muddo kadib oo xaalado maray hadduu u dhinto fuqahadiina shaaficiyadu waxay leeyihiin waa la dhaqiyo sidii amwaadii kalaa loola dhaqmi haddii qof dumar ah dhimato wax lagu kanfa oo deeqa la waayo ma ragga ayay lamid tahay haa dee wa kanfa la waaye caws iyo baa lagu dadani haddayna dadku wax u heli karin loogu dhammaystiro maha isagoo mayda dhashay magac ma loo bixin mase loo wanqali waa masalo khilaafiyo fuqahadu isku hayaan oo fuqahadu qaar ka mida ah xanaabilada iyo qaybo kale ay leeyihiin marba afar bilood haddii uu gaaro ilmuhuna soo dhaco afar biloodoo naf lagu afuufana gaaray magac waa loo bixin qaarna wanqalkana waa loo samayn bay laakiin wax daliiloo gaaro ay leedahay masaladaa garan maayo haddii aan iska aamuso miyaan dambaabi anigoo salaada janaasada tukanaya de faatixadii haddaadan aqrinin salaada kaama ansixin haddii aadan u ducayninna waajibkii lagu faray maadan gudanin de haddii aadan waxaad ku ducaysaba garanayninna masaladin baan ugu soo noqon af soomaaliya af talyaani ma ku ducayn karaayo wixii aan ka badbadi sahayna horey usoo nidhdhib ma leh waxay u daliishadeen maxaarimta inay salaada ka jebin salaada kaa jebin masaladan waa horaan soo marnay soo maha maxaarimta inay salaada kaa jebin kaa jebinin soo maaha ah, maxaarimta waxay u daliishadeen markii la istaata ragga iyo dumarku jebinta uu jebinayo nooc shahwa kama maaranta yidhahdeen laakiin maxaarimta mowdicu shahwa maoho taabashadooda waa la baneeyey labada isqabana maxaarimta kamid maahano de waxaa isu keenayba baashaa lafteedaa kamid ahayd bay yidhaahdeen marka wixii baabu shahwo ka dhex dhalan kartoo dhan baa iska jebinayay ku dareen qoladan saasay uga reebeen gabadhu aabbaheed ma dhaqi kartaa ama si ama se isagu ma dhaqayaa cinda shaaficiyati haa haddii wax kale la waaya maxaarimta ragga iyo dumarku way isdhaqayaan laakiin cinda sida aniga qowlka raajixa ilaah waxaa wey inanu dhaqi karinoo markay noolaydba uma bannaanayn waay meelaha aynuu arkeen markay dhimatana axkaamtii wax ka bedelay garan maaya qowlka kale igala raajixsan haddii nin xaaskiisa ku furo hal dalqo haddana laba kale ma ka furmaysaa furmi way furmi laakiin laba isma raacaane marka labaadna marka labaadna marka labaadna hal dalqadun baa dhici haddii marka saddexaad uu ku darana saddexda way ka dhammaan laakiin dalqadu way dhici cala saxiixi baabu talaqna waa gaari doonaa kafanku ma waajib baa ninka shahiidka haa haddii saxaabadii waa la wada kanfay qaar laba maro laba maro la iskula xiray kuwa madaxa laga dado oo lugaha laga daday waa la kanfayaa ninka shahiidka isaga laftiisu ka waran haddii ay salaada qorax madoobaadka ay ku soo aado xilli fariidadii dhowdahay salaadaa waa la geli fariidadii intaanay teginna iyadan in laga gaaraa la isku dayey marka haddayna caddaana cudurdaar wey aabbahay ayaa isiiyey nin koow anigana kuma aanan qancin laba aabbe xaq ma u leeyahay inuu igu qasbo ninka maya hadduu ku meheriyo laakiin adoon raalli ahayn meherkuu asixi adigana gacan baa kuu taaganoo waan fasaqay markaa tidhaahda wuu buri saasaa xilligii nabigu uu xukumay sal allahu alah wasalam haddii aad gabar inana tahay weeye oon horay usoo guursanin haddaad garoob tahayna maba ku meherin kara isagoon afcad ka haynin anigana caasi waalidayn ku noqonayaa inaan ka diida ninka maya qofku qofkuusan qabin qasab kula noolow lama dhihi karo laakiin haddaad ixtiraamtana way fiican tahay maxayse tahay dariiqa ii fiican haddii aabbahay uu ku sii adkaysto go-aankiisa markuu xiraba gadaal inaad ka fasaqdood furtaa kuu fiican ama ku doodo meherba ma hayaba ninkana xalaalu ma yihi xadiidka iyo daliilkana haddaad rabta anaa kuu qoriyo iisoo doolo qosashaniya ninkan labadan su-aalood cashiradii iyo gaagaabnaa iyo fiqiyaadkii kale way ka baxsan yihiin wuxuu yidhi waxaan waayadan warbaahinta ka maqlaa ereyga khawaarij oo lagu tilmaamayo dad soomaali ah maxay yihiin khawaarij masale dheer waaye aaifo waxaa weeye taariikh iyo dowlada ilaa hadda dowlad leh ilaa hadda dowlad bay leeyihiin wadanka kiyana way soo mareen inay xukumaan saciid barkhash iyo nimankii ahaaye cumaaniyiinta ah. cumaan hadda sultaan qaabuusan gol xubka weyn watana sow nimanka ususha khawaarijta haamaha iyo ibaadiyiintii maaha maxay yihiin khawaarij haddaad muxaadaro gaar ah nooga dhigi kartid jamcaha waa jeclaan lahayd nooyo baabkan haynugu faarfaarina horta khawaarij waa aa'ifo jirta waana aa'ifa munxarifa ah say carab ah u jirtay khawaarija bay soomaali khawaarijana loo heli karaa si soomaali toosgaala loo heli karo oo soomaali shiicaa loo helay oo soomaali nasraania loo helay soomaali khawaarija in la helaaye de waxba diidi maysa laa caqlan walaa sharcan wax diidaya ma laha laakiin hadba dadka lagu tilmaamaya ma yihiin masaladaa weeye masalada in la qaadaa dhiga u baahan qoladase khawaarij ku tilmaamaysaa qaar ka mida muslim ma yihiin masalo kale way laftooda tawasulka yuu ku bannaan yahay tawasulku wuxuu ku bannaan yahay camalkaaga saalixa ah ilaah inaad ugu tawasushaa bannaan ilaahaygii aan dartiisaa u sameeye xadiiu alaaa aladiina awaahum lgaaru soo garan mayse ilaahugii aan dartiisaa u sameeyey aan camalkiisa saa u sameeyey ilaahay saa i yeel way banaan camalkaaga saalixa waxay ku banaan yahoo kale tawasulku biducaai rajuli saalixi hebelow ilaahay ii bari ilaah inuu kaa aqbalaa laga yaabaaye ilaahay waay waxaynu isiiye ii barina labadaas waa ku banaan yahay wixii kale baail iyo bidco wey hebel baa lagu tawasulay innaga laakiin mid baan idiin sheegi sheekada tawasul baa la sameeyaadu been weye waxba kama jiro istikaaso weye waxaan tawasul maaha tawasulka laga hadlo ilaahayow hebel dartii u dembi dhaaf weye innaga laakiin ilaah mabaa la sheegaba ninba wuxuu yidhi soomaali baan la yaabay magaala annagoo joogna baa dagaal intuu dhacaa diyaaradana soo weerareen buy magaaladii dhanayd baa qaxday waxaan la yaabay wuxuu i dadkii dhannaa ee qaxay wax ilaahay le baan ka waayey awawey hebelo waxleh maahani xataa gaaladu waxay ahaayeen hadday xaaladda khatartaa gaalan aalihada kale way halmaami jireenu ilaahay oo way dhihi jireen qadiyaddan sheecabdiqaadir ou laleeyahay tawasul ma aha wey sacdiqaadir baa la baryey ee ilaahayow dartii nagu sii lama dhihin tawasul waxaa weeye ilaahu fadliga shacdiqaadir wax nagu sii weeye tawasul laakiin dadka waa la khaldayaa intay istiqaase ilaahay keyrkii baryaan bay dhahayaan tawasul weeye ninkii moodaya shacdiqaadirow iyo sheekh fulaanow iyo awgey hebelow tawasul moodayow way kaa qaldan tahay tawasul ilaahayow nabi maxamed fadligiisa waxaa nagu sii bijaahi muxamed calayhi salaam tay dhahanoo kaleeto wey ilaahu bijaahi sheekh fulan xaq iyo bail waxay dooni ha noqoto waa masalo kale laakiin masaladaa istikaafe yaan lagaaga darin ilaahay keyrkii la baryayo la gargaar weydiisanayo sheekh cabdiqaadir oo markaa tiraahdo sharcan ilaahaagu waa sheekh cabdiqaadir ilaah baad ka dhigatay isagaad baridood caabuday haddaad muslim kusii ahaanaysa adiga ku taalo wey meeshaad islaam kaga gelayso ilaahay kayrkii baan caabudiyo baryo muslimna waan ahaan meeshaad diinta kaga helayso cudurdaar haddii laguu sameeyo jahli wa lagu daydee mushkilad maaha laakiin horta ma qaldantada waxanma ku dhacday wey qolaha ka keli weynay oo hebelow waagii dambe adiladii lagu lisay lagu lisay waxoogay gabashay bilaabeen nin oday oo arki jiray baan juu yimi wadaad mafiiri hebelow sheekh hebelow bishe cabdiqaadir waa u leedaa ka waran waa laga fiican yahay hilda kaasuu intu kor u dhawaaqaxu ku fataxu waa hore maxallidii ka waaya waa laga fiican yahay hadda waa idin soo kartay soo maha nusuustii baa idin soo kartay soo maha war nin ilaahay bari lagu baryayo isagana u dagaalamaya anigu waxa kale aan barya i daaye mushkiladu way waxaan haysta tawasulku waa ilaahayow hebel fadligiisa wax nagu sii ilaahow hebel dartii wax nagu sii taasaa tawasul la yidhaahdaa ee tawasul ma aha sheekh hebelow cabdiqaadirow sheekh aweysow sheekh fulaanow murjaanow hebelow baaliyaalow ma aha tawasule istiqaasa ilaah kale oo la caabuday oo la baryay weeye sharcigeennu fuqahada shaaficiyaduna sidaasay qabaan kutubtooda fiqigana ku qoreenoo haddii aan baabu nadri gaadhno waxaan idiin keeni doonaa nuquusha fuqahada shaaficiyada dadka qubuurta waxgeeye aw hebelowna leh inay gaalo yihiin ay sheegayaan aynan muslim dadkaasi ahayn shaaficiyaan ahayn ha ka saarta marka halkaasa kaga hadli doona insha alla taala subxanaka bxd ashad an la atubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan soo gaarnay mualifka halka uu yidhi kitaabu zakaa zakadu waxaad ogtihiin inay tahay tiirka saddexaad ee tiirasha islaamka ee nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yidhi buniya alislaamu calaa khamsin shahaadadiiyo salaaddaa laga horeysiiyey sakaduna midka saddexaad bay ahayd sakadu waxay salaada la wadaagtaa qofku muslimnimadiisa uu dhiiggiisu ku badbaadayo bay ka mid tahay saa darteed daahirka qur-aankuna waa tilmaamay fain taabuu wa aqaamuu الsalaata wa aatawu الzakaata fakhalluu sabiilahum iyo aayaad kale fa ikhwaanukum fi diini labadaba leh haddaba sakadu waa waajib dadka muslimiinta lagu leeyahay haddii ay salaadu xaq waajiboo badanka iyo jirkaaga ku waajiba ay ahayd sakadu waa xaq ku waajiba maalkaaga qofka ilaahay wax siiyeyna ay ka mid tahay shukriga nicmada lagu shukrinayaay inuu xoolihii qadarka la qiyaasay ka bixiyo nebigannana calayhi salaatu wasalaam dadkii uu diri jiray ee diinta iyo dacwada dadka gaarsiin jiray waxyaabaha asaaskee u dhiibay kamid ahayd sakada in loo sheego walidaalika markuu mucaad ibni jabal yaman u diray waa kii uu ku lahaa waxaad u tegi doontaa dad ahlu kitaabah waxa ugu horreeyaad ugu yeertahay shahaadada ha noqdaan haddii ay kaa yeelaan waxaad u sheegtaa in salaad shan salaadood lagu leeyahay haddii ay kaa aqbalaan waxaad u sheegtaa an allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim laga qaadaya dadkooda waxaysta dadkan waxaysana la siinayo saas darteed buu sakada iyo sadaqada dadku inay bixiyaan ilaahayna qur-aankiisa in badan wuxuu ku sheegay saynu casharada dhexdooda ku mari doono nabigeennuna cadeeyey calayhi salaatu wasalaam qofkaan sakada bixinini inuu rabbi agtiisa ciqaab adag ka mudan yahay sakada noocyadeeda kala duwan oo nusuusta ay magacowday hadday sakada xoolaha tahay iyo sakada lacagaha hadday tahay oo labada ugu badan ee ugu muhiimsana iyo waxyaabaha kale aynu arki doonno culimmada muslimiintu waxay isku hayaan qofku sakadii hadduu diiday inuu bixiyo isaga oo qirsan inay sakadu waajib ku tahay codka ayna gaarayno ma maqlaynaa laleeyahay ma aqaano mise anaa ka fogaaday haddaba amau xaggan kaga fiican yahay xaggan miyaan saaraa marka haddaba zakadu qofku marka uu bixin waayo ciqaabka iyo cadaabka uu mudanayo bay nusuusta sharcigu in badan sheegtay culimmaduna waxay isku qabteen qofka sakada inuu bixiyo diiday isagoo rumaysan inay sakadu waajib ku tahay ma muslim buu sii ahaanayaa mise waa gaaloobayaa oo diinta waa ka baxayaa in lala dagaalami oo xoog iyo qasab lagaa qaadi waana masalo saxaabadu sameeyeen nabigeennana nas kaga sugantahay calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi ninkii diida fa innaa aakhiduuha wa shatra maalih iyadiina waan ka qaadaynaa xoolihiisana labaan u qaybinaynaayoo nuskood ganaax baa looga dhigay ciqaaba waa laga qaaday oo dowladdu islaamigihii qofkii sakada bixin waaya waxay xaq u leedahay sakadiina inay ka qaado xolihiina intay dooniba hala ekaadeene boqolkiiba konton ay xuug kaga qaado oo xuquuqda guud lagu bixiyo sababtoo ah dembigu galay baa aada u weyn magaal buu noqonayaa oo diinta waa ka baxayaa mise muslim buu sii ahaanayaa oo masalo muran adagii ka taagan yahay culimmaduna mid waliba ama qolo waliba ay isku dayeen ilaa xad inay adilo xujaj u raadiyaan madhabkooda oo mowdiceedii hadda ma joogo haddaba sakada waajibka ah oo asalkeeda xaq maalka ku waajibay oo fuqaradu ay ku leeyihiin dadka akhniyada ah. qofka xoolaha haystee sako laga rabana waxa laga rabaayey waa shukru nicmo weeye walidaalika nabi xasan xilligiisii saddex nin markii looga soo dacwooday sakada inay diideen oo kale ahaa ibnu jamiil iyo khaalid ibn اlwaliid iyo cabaas oo nabiga adeerkii ahaa calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu ku jawaabay khaalid waa ka gardaran tihiinoo xoolihiisa dhanba waqaf buu u bixiyaa sako ka bixi leedihiin idinkuna wax yar baad weydiinaysaan iyagana isagana waxa dhan buu sadaqaystayba cabaasna anaa laba sana ka hormarsadayba laakiin ibnu jamiil ninka yidhaah la yidhaahdo waa nin aar aargoosanayo u egyahayo faqiiraan waxba haysan buu ahaa ilaahay baa xoolo siiyey xoolihii shukrigu gudan lahaa intuu faqriga ahaa ciil uu qabay baa xaqii lagu lahaa uu u xayirayaa taasu waxaa u eg soomaalida dhaqamadeeda qaybo ka mid ah sakada laba midna kuma fiicna sakadu musuq maasuqa in laga daayo way habboon tahay musuq maasuqa wadaadadu ay horseedka ka yihiin warayna soomaali say u tiri xadiid baana tilmaamaye dadka wadaad duub weyn baa naarta ugu horeyn doona markii naarta aakhare la gelayo awalu man tusacaru bihim naaru alaaatun weeyo wadaad duub weyn baa kow ah wax naar geli doona adwaayo caamadaa wax haddaad aragto diin ahaan loo ekeysiinaya diinna aan ahayn wadaad baa ugu macallin wadaad baa ugu horseeda midun diin wax ka garanayaa la daba wareeg iyo musuq maasuq diineed wada sakada innaga soomaalida haddaan ay waxaan arki jiray sakaatulmaal iyo sakaatulfitriba musuq maasuqiyada oo la sameeyo sakaatulmaalka de xoolaha geel baan lahaan jira oo aada loo jeclaa geelila lahaan jiray aadka loo jeclaa markii intuu bata dhowr neef lagu yeesho wadaadkaa loo yeeraayo ama qof baa lala heshiiyayoo wadaadka ha u qiilbixiya xoolaha intaasaa ku waajibtay igamana wada baxaane waan ku guddoonsiinayay intaana igu soo celi intaana qaado baa horay loogu soo heshiiyaa shanta neefee sakadaga iga guddoon baa la dhahaa afar buu dhahaa dib baan kuu siiyo waan kuu ceshaday midna wuu qaatay waa heshiis horoo soo dhacay wey qofkani shantii inuu bixiya diyaaru ma aha laakiin musuq maasuqiyo wax isdabamaris buu rabaa ilaahayna waa ogyahay subxaana wa tacaala xaqay fuqarada lahaayeen ninkan waxaa horey loogula soo heshiiyey igu soo celi loo yidhi nahyi labaadoo shariicadu nahiyeyna lagu dhacyo uu ku tilmaamay nabigu kalkalbi yaqiyu fayacuudu fii qayih waxaad lamid tahay ayman tagay matagii dib u cunay waxyaabaha akhlaaq xumada ayagay ka mid tahay bay yihahdaan sakaatulfitrigana de kaga soo sheekeeyeyo laba kiili bar laba qoysoo min tobana ah ka gudday baad arki ana iga guddoon iga guddoon xaaska iga gudoon anna xaaska iga guddoon laba un baa isku celcelinaya masaakiin meesha ma taallo hebel iga gudoon labadii qoysba ee labaatanka qof ee mid walba laba kiiliyo bar laga rabay laba kiiliyo bar bay bixinayaan se iyaguna isugu dhex warwareejinayaan waxyaabaha cibaadaadka ilaahay fardiye waajibka ka dhigay si ikhlaas iyo daacadnimo aha ah loo guto musuq iyo wax ha laga daayo waxaan waa xaq ilaahay xoolo ilaahay ku siiyey xaq buu kugu waajibiyey inaad bixisana kalena waa ku ogyahay waa kula socdaa bini aadan baaba la siraaye rabbi oo callaamulguyuub wax walboo maqan oo qulubtana daalacda meelaad sirta ma joogtide qiyaamo unbay kaa horaysaa waxaad samaynaysee ilaaha lagaga boqo sakada daacadaha loo bixiyo midda labaad xoolo jacaylku yuusan ina gaarsiinin xuquuqda rabbi inugu waajibiyee maalkeenna lagu leeyahay inaynu bixin weyno xoolaynu haysannaa nin lacag haysta iyo nin xoolo nool haysta iyo nin midho beereed haystaba saynu arki doono xoolaha haddii jacaylkoodu kuu diidoo tiraahda qaalintii geelahaydee lasoo xidhay xarigga la tumatay intiina heblaad xarig ka xaarin lahaa aniga naari hayga xaarisay siidaa haddaad tiraahdo xoolahaiyo lacagtana waa la mid jacaylkeedu hadduu kaa bato oo tiraahda waxaan la yaabay nin lacag waa xaaraan u daayey baan la yaabay haddaad tiraada halka ay kaa gaarto sida uu mombaaso nagu yidhi mid muslim oo hindiaha oo haddaba nin macallin ahay oo diinta dhigi jiray waa la yaabay buu ku leeyahy nin lacag waa xaaraan u daayey arrinta saas oo kaleeta jacaylka xooluhu inuu ku gaarsiiya ma aha saa darteed sakadu shuruud buu leeyahay qofkay ku waajibayso qaabkay u waajibaysana shuruud bay leedahay xoolahay ku waajibaysa waxaa yihiin iyo shuruudoodana way leedahay qadarka lagaa rabeed bixinaysa iyo xilligaad bixinaysana shariicadu intaba way wada caddaysay laakiin sakadu waxay la mid tahay abwaabta diinta iyo shariicada iyo cibaadaadka kaley la mid tahayoo nusuustu qaarna usuusheeday caddaysay iyo furuucdeedaba qaarna usuusheeday caddaysay oo masaa'il ka midihii abwaabulqiyaaskii furuuculcibaadaad geli jiray bay noqotaa waajibtaa fii khamsati ashyaa shan bay sake ku waajibtaa xoolaha iyo maalka zakada laga rabo waa shan nooc oo amwaasha ka mida bay ku waajibtaa wahiya shantaasi almawaashi xoolaha socda weeye laba walasmaanu lacagaha weeye saddex wazuruucu midhaha la beerta weeye geedkiisi iyo midhihiisu aanay kala harin afar wathimaaru geedaha miraha bixiye iyaguna lafahoodu jiraan weeye waa curuudu tijaarati alaabta ganacsigiiyo laga ganacsada weeye waxna waa shuruudeeda waxna waa intani inay sake ku waajibayso amaa mawaashidi iyo xooluhu waxaynu arki doonaa saddex bay kaga waajibtaa lo iyo geel iyo ari ah mid walbana inta ka waajibaysaa nasku caddeeyey oo sheegay in saddexdaa asal ahaan sake ku waajibta qofkii milkiyana waa mas'alo nas iyo ijmaac ah oo nusuusteeduna ay caddahay culimmada muslimiintuna ku ijmaaceen oo isku raaceen wey xoolahaa saddexdaa ah culimmadu waxay isku qabteen wixii ka baxsan ee xoolihii aan la dhaqan jirin ahaa haddii la dhaqdo sake ma ku waajibtaa haddii la yidhaahdo geela qofku hadduu gorayo dhaqdo oo gorayo badan yeesho ama geri badan dhaqdo qiyaasan cala alibili xukunkiisii ma la siinayaa hadday dhaqan galaan oo masalo muran ka jira wey looda oo kaleeto waxaan baqarulwaxshiga la yidhaahdo ama bahalkan haddii careeso la soomaaliyeeya biciidka la yidhaahdo oo kaleeto iyo xayawaanaadka haddii xoolo la dhaqdo ay noqdaan ama gasidan duurka yaacaysa dhaqan ay gasho zake ma lagu yeelanayaa iyana waa masalo muran ka taagan yahay ariga oo kaleeto waxyaabahan ariga shabahe ee cawsha iyo deerada iyo haddii la dhaqdo iyagana xoolo la dhaqda camal ay noqoto zake ma ka waajibaysaa waxaan intaaba shabahin oo shimbira haddii la dhaqdo sida digaagga oo kaleeto zake ma ka waajibaysaa digaagaad dhaqatoon ganacsi ahayn baa laga hadlayaa waa masaa'il fuqahada qaarkood baabul ijtihaadaad ay la gashay laakiin goortaan kutubta mutawaalaad kaa tagno baynu masaa'ilka ka hadli doona haddii la yidhaahdo wazuruucu waxaa la beerto ee midho ahaan loo beero midho ahaan zarc iyo amar laba macnoay kala leeyihiin azarcu waxaa la yidhaahdaa waxa marka la beero ee uu midhaha dhalo midhihiisana la goosto geedkiisii midhaha dhaliyeyna uu baabao sida waxyaabahan badarka aan beeranno oo kaleeto beriiska oo kaleeto qamadida oo kaleeto markaad kan ka goosato geed sii taaganoo mar labaad midha kuu dhalaya maaha azarcu baa la yidhaahdaa ahimaar iyo ahamara haddii lagu yidhaahdana waa geedaha midhaha dhala ee laga goosto ee haddana dhala sida timirta iyo cambaha iyo cinabka iyo geedaha lamidka ah ee midhaha marba laga goostay isaguna jiro oo neef irmaan oo kaleeto ah kaana imaar baa la yidhaahdaa marka azuruucu wathimaaru marna waa israacsan yihiin oo waa midho la wada beerto laakiin carabi ahaan iyo amar saasay ku kala duwan yihiin ama zuruucda laba qamandida iyo shaciirta unbaa la sheegay nasan wax looga qiyaasan ma jiraa culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen haa waa looga qiyaasan iyadana masaladaa zuruucda markaan gaarno baynu ka hadli doonaa waxaan ka soo boday asmaanta lacaguhu dahab iyo fiday ahaan jireen lacagaha haddaan haysanaaye xukunkoodii ma qaadanayaan iyana waa masalo ka hadal u baahanoo markaynu asmaanta gaarnaan ka hadli doonaa ahimaaruna labuu nasku sheegay waa timirta iyo cinabka waxyaabahan kale cambaha iyo liinta iyo babayga iyo iyagana mooska iyo iyagana ma laga bixinayaa zake ma laga bixinayaa iyadana markaynu gaarna himaarta baynu insha allah wax ka dhihi doonaa wa curuudu tijaarati alaabtan laga ganacsado ama xoolahan noqdaan ama gaadiid ha noqdo ama dhar iyo raashin ha noqdaan ama dhul ha noqdee wax laga ganacsadaa waxaa looga jeedaa ereygan looga jeedaayey waa wax la soo gato oo lasii gato oo marka aad soo gadanaysana ujeeddadii ay ko talagalkaagu yahay inaad sii iibiso ama meeshaa ku iibi ama meel kala gee hadhow haddaad isbedesha waa gaar waxaa kala laba ah waxaad beecshiro u soo gadatay iyo waxaad haysasho u gadatay baa kala labaa dharka aad gadatay inaad xirato aada rabto ama aad had munaasabaadka qaarkood aada isticmaashideed boorsada iyo kabarhka gashanayso aramaajada ah kaasi waa baab dharkaad dukaanka u soo gadayee si iibiyo e ka faa'iid aada leedahay kaasi waa curuudu tijaara loo yaqaanaa dhulka aada gadanayso haddaad leedahay hadhisatid oo degtidna dhul ganacsi ma aha haddaad leedahay soo gadoo sii gad isagana waa curuudu tijaaru ka mid yahay xoolaha haddaad soo gadato oo aada hortolada iyo geela inaad dhaqato xig xukunkii mawaashiday geli haddii aad gadisley tahay oo xoolaha waad soo gadaa suuqa gaarisaad ka soo gadaa waxoogay baad dhaqaalaysaa kadibna meelaha kawaanada nairobi iyo mombaasaad geysaa curuudu tijaaray geli curuudu tijaara waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo lasoo soo gado oo la sii gado oo markaad soo gadanaysa ku talagalkaagu yahay aad ka faa'iidid ood sii gadid hadhow inaad ka faaidid inaad ku khasaartahay waa tii rabbi qadariya say noqoto wey laakiin ku talagalkaaga hore wey masaladan curuudu tijaara bawaayahan dambe muran badani ka soo cusboonaaday oo culimmada qaari ay leeyihiin iyagoo iyagoo raacaya madhabkii daahiriyada daawuudi daahiri iyo abu muxamed ibni xasmin iyo madhabkooda waa waagii dambe waxaa qaatay sheekh ninka la yidhaahdo sadiiq xasan khan iyo ilaa sheekh naasir oo tamaamul minihiisa aad aragteen inuu aada ugu doodayo curudu tijaara inaan zaka lagu lahayn halka culimmada qaarkood ay soo guurinayaan masalada zakada wujuubkeedu curuudu tijaara inay masala ijmaac tahay sida طaxaawi iyo ibnu cabdilbari iyo raxmat ullaahi calayhim oo ibnu cabdilbar dood uu ka gelayo waxyaabaha adilada ay nimanka hore daawud ibnu cali daahiri uu daliishaday ilan ibnu xasm muunan u jawaabi karin ibnu cabdilbari oo ibnu xasmi baa wuxuu ahaa ardadii ibnu cabdilbar uu ka dambeeyey isaga ee wuxuu u jawaabaye la doodayo uu sheegayo waa abu daawuud ibn cali aahiri masalada istidkaarka aad buu uga hadlay hadda inta adilada sheekh naasiriyo ay sheegaanna waa un intii daawuud ibnu cali aahiri uu sheegay jawaabaheedana wuu wax badan ku bixiya ibnu cabdilbarn un masaladaasi dhowr arimood baa loo cuskadaa marka la yidhaahdo wujuubu zakaati mar waxaa la cuskadaa cumuumka nusuusta oo u baahan cumuumkaa wax takhsiisiya suuratu tawba ilahi wuxuu ku leehay khud min amwaalihim sadaqatan tutahiruhum wa tusakiihim badanaa curfiga qur-aanka iyo sunnadu markii amwaal xoola wax laga qaadaya lafdu sadaqa la isticmaalo gaar ahaan qur-aanku haalibku waa sadaqa waajibaa wey inama الصدقاaت للفqراءi والmasاakiin hadihi فaraaئd الصدqة اlatii فarضahaa rasuul الlahi صل sl xadidka abu bakr uu qoray anas ibn malik marka waxay dhaheen khud min amwaalihim صadaqaةa ficilku waa amar amarkana asalku waa wujuub amwaalihimna waa nakira mucarafa biاlidaafa oo waa min siyaq اlcumuum amwaashii sadaqaha laga qaada la yihi baa waxay leeyihiin u deliishanayaan curuudu tijaaruhu waa ka mid deliilu takhsiis bayna u baahan tahay waxay leeyihiin adilo kaleo waxaa jirta iyaduna wixii la shaqaysto in zake lagu leeyahaya yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum wa akhrajnaa lakum min alardi dhulkii baarihii laga beertayna sakadii la sheeg tanna la sheeg marna waxay leeyihiin sideedaba curuudu tijaara maal mustaqila maaha sidiisaba maal mustaqiloo madax bannaan maaha asalkoodu waa lacag ninka dhul ka ganacsadaay hantidiisu waa lacag xoolihiisuna lacag bay ku xisaaban yihiin ninka dharka ka ganacsadana xoolaha haysta iyo hantidiisi iyo faa'iidadiisi iyo khasaarahiisu kuma salaysna tirada dharka u yaallee lacagta ay ku fadhiyaan lacag buu wax walba ku xisaaban yahay marka waxay leeyihin waxani waa lacagtii asalkiisu asalkii unbaana la xukumayaayoo lagu qiimaynayaa halkaana waa marayaan waxaa kaloo leeyihiin cumar iyo ibni cumar bay ka sugan tahay zakaatu curuudi tijaara walaa yuclamu lahum mukhaalifu min asaxaaba waa siday taxaawi ibnu cabdilbarba leeyihiin saxaabada laba qof oo khilaaftayna lama hayo amaa aahaarta lasoo guuriyey waxay u qaybiyeen laba iyagu waxay leeyihin waa qayb si qalada loo fasiray oo ibnu cabaas iyo aahaar laga soo guuriyey laysa fi lcuruudi zakaatun curuudkaa waxaa loo yaqiinay waxa laalay wixii kayd iyo meel dhigasho ee ganacsigii ma aha markaasuu wuxuu ku xogeynayaa ibnu cabdilbar uu leeyahay dhammaan ragga erayada laga soo guuriyey isla iyaga laftooda dhammaan waxaa ka sugan curuudu tijaara zaka lagu leeyahy inay wada dheheen taasoo kutusaysa lafdul curuud waxyaabahan ganacsiga ahayn inay ula jeedeen calaa kulli xaal doodoo faahfaahsan ninkii raba macaani aaaarka taxaawi ikhtilaafu culamaaga taxaawi iyo istidkaarka fii baabi zakaati curuud tijaarati ilan abacaadka way kala duwan yihiinoo hal mid idiinma tilmaami karo juska zakaadka baabu curuudi tijaara ibnu cabdilbari sidkaar fii madaahibi culamaai ilamsaar waad si u faahfaahsan uga hadlaya u noqon kartaan qowlka jamhuurta ama ijmaac weeye mararka qaarkood leeyihiin halkaa uga doona calaa kulli xaal laakiin jamaahiiru ahli اlcilmi salafan wa khalafan nusuusta waxay ka fahmeen aahaartana ka qaateen in curuudu tijaara zaka lagu leeyahay sida zakada looga bixin baab baynu u tegi doonaa insha allahu tacaala kadib wuxuu yidhi faama almawaashi xoolaha socda fatajibu zakaatu way waajibaysaa fii alaaثati ajnaasin saddex jinsi noocoo minhaa ka mida saddex ka miday xoolaha socda zaka ku waajibtaa wahiyo saddexdii alibilu weeye geela iyo walbaqaru loda weeye iyo walghanamu ariga waxay asal uga dhigayaan xadiidkii anas ibni maalik ee bukhaari warinayey ee cumar abubakar xilligiisii uu qoray radia allahu canhu wa ardaah leeyahay nabigu zakawaadka sida xoolaha looga qaadaya waatan xoolaha geela intaasaa laga rabaa looda intaasaa laga rabaa ariga intaasaa laga rabaa taas waa asaro way dariishadeenoo waxay leeyihiin saddexdan unbaa sakada sida looga qaadaya la sheegay midda labaad waxay leeyihiin waxaa wax kale loo sheegi waayeyba xayawaanka intiisa kale asal ahaan xayawaan duur jooga wey qofkuna xayawaan duur jooga ma milkiyo oo kama xiga dadka si haddaba sabab sake loogu waajibiyo xoolo aan cidiba lahayn oon maaliku xaq ku waajiba sharci a lahayn maba taalla bay yidhaahdeen wagaade xoolo badanoo iyo xayawaanaad saasoo la dhaqda ma jirin innaga lafteennu sidii unbaan iska nahay soomaali haddaan nahayoo baa inugu soo kordhay baan u malaynayaae xoolo nafley oo kaleeto oo la dhaqdo digaagu waa qaybaha shimbirahe xoolo mawaashin la yidhahdoo socdoo la dhaqdo oon saddexda ahayn miyaan leena kolba soomaalida kuma ogeyn anugu haddaan meelaha qaarkood waa la tirabatae xoolo kaloo la dhaqda ayna ka soo bixin saddexdaas haddaba zakaa lagaa rabaa haddaad zakadooda bixin weydana aakhara waad eedi islaam noqotayaa iyo marka dambe fayalaa sabiilahu imaa ila aljannati wa imaa ila annaari lagu dhahayaa iyo la yidhi aabasey culimmada qaar qabaan iyo saxaabadu qabeen diintan ka baxday wa sharaa'iطu wujuubiha sakada waajibitaankeeda shuruudda ku xiran ay xoolaha nool ku waajibtaay sitatu ashyaaa lix arrimood baa lagaa rabaa kow alislaamu qofku waa inuu muslim yahay qofku haddaanuu muslim ahayn lagaba aqbali maayo laba walxoriyatu qofku xor inuu yahay addoon hadduu yahay addoon isagaa laleeyahaye isagu waxbaba ma yeeshaba nin laleeyahay muxuu yeelanba isagaaba addoonku fii xukmi lmaali aho isagoo waajibaadkii cibaadadii laga rabo baa haddana fii xukmi lmaali uu yahayoo isagaaba la gadi oo la iibin oo la bixin oo lagu tasarufiye isagu muxuu yeelan karaa xoolo xoolo ma yeeshaan baa addoonkaa laga hadlayaay waa addoonka la yidhaahdo addoonka khaaliskaa ah wey addoonka nusnuskaa ah maaha walmilku taamu milki dhammaystiran xoolahan adugu inaad leedahay wey lafdiganin milki taama fuqahadu cumuuman waa isku raacsan yihiin laakiin tafsiirkiisay qolaba madhabkooda la aadaan shaaficiyadu laba arrimood bay badanaa uga jeedaan marka la leeyahay milki taama waa inuu leeyahay waxaa ku baxaya dadka milkigoodu naaqiska yahay milkiga naaqiskaa ah, fuqahada shaaficiyadu baabu riqi keliyay ku fasiraan ninka addoonka ah laba noocoo ka mid ah addoonkii adu aab lahayd haddaad xoolo siiso xoolihiina ay tarmaan oy bataan zake ma lagu leeyahay waxay dhaheen maya lianna waa xoolo xoolo la siiyeyo labadoodaba isaga iyo xoolihiisaba ninbaa isla wada leh marka milkigiisu milki dhammaystiranba ma ahano awood ahliye uu wax ku milkiyoo dhammaystiran maba lahaba addoonka labaadna nooca labaadna waa addoonka mukaatabka la yidhaahdo isoo fiirfiirinaysaan addoonkaad la yaabantihiin baan u malayna adoonka mukaatabka la yidhaahdo weeye mukaatabku waxaa weeye xoola inta hadhan haddaad keento waad xor baa tahay ilaahay uu yidhi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran xoola inta alle igii keen haddaad xor baa tahay maalinka aad tiraahday haye uu ku yidhaahdo wixii uu shaqaysta ma faragelin kartid milkiga xoolaha uu leeyahay taam maaha ma dhammaystirna maxaa yeelay hadduu isagu ku yaraadkaato xoolihii inuu dhammaystiro ilaaniyo heshiiskii waan ka noqday addoon la wada leeyahay isagiiyo xoolihiisuu noqon marka milkigiisu weli madax banaani rasmi a ah ma lahano isna intuu dooniba xoolaha uruuriye zaka laguma laha marka saas darteed abwaabu zakaad oo dhan markay wax waajibayaan alxoriyatu waa shardi kuu yaalla marka amaa addoonku addoonsigu ma xuma wuu fiican yahay laakiin waa markii wejkiisii sharciga ahaa iyo ariiqiisii sharciga ahaa la maro adoonsiguna ma aha qof xuquuqdii in lagu tuntay ma aha waa qof la ixtiraamo oo la dhaqaaleeyo oo la qadariyo wey laakiin xukun sharci ah baa qoorta u galayoo munaasabad iyo sabab buu ku yimid asalna addoonku waxaa weeye nin la keri waayey wey un ilaahay ku abuurtay rumee la yidhi oo diiday oo la yidhi adu haddaadaan rumaynaynin dadkaa ilaahaygoodii ha rumayeene daa oo diiday haddana oo yidhi anigu rumayn maayo iyaguna ilaahooda rumayn maayaan caabudi maayaan wareedha rabbigaa caabud yeeli maayo ma diiday adugu haa taaba ku ekow dadku rabbigooda caabudaanee daa yeeli maayo waan ka iska celinaynaa inaan dhintaan diyaaro ahoon dagaalamo si aan dadkan ilaahay addoomma inay u noqdaan uga hor istaago baan diyaar u ahay inaan ku dhinta ninkan u dhintuba diyaar u ahay haddii la qabtay waxaa la yidhi haddaba ninkan ilaahay addoommadiisii addoonnimadoodii ka hor istaagay isaga haddii la qabto kuwa ilaahay addoonnimadiisa ogolaa ha looga dhigo marka arrin fududa sahlo wey wax adag maaha laakiin reer galbeedkii inaga badbadiyeyo maan dhagaha wada taagana gaar ahaan afrikaan haddaan nahay waa la gumaystay iyo carabbaa addoonsata iyo cadaan baa gumaystay si laynoo lahaa addoonnimadii waan ka didnayba laakiin xuquuqdii ay addoommadu lahaayeen shaqaalaha shirkadihii warshaduhu maanta ma laha addoommadu xuquuqda ay sharciga islaamku leeyihiin xuquuqda iyo xaqdhowrka iyo mucaamilka wanaagsan iyo tixgelinta ay sharciga ku leeyihiin warshadahaad ka shaqaysaanna kuma haysataan iskuulladan ardayda ka tihinna kuma haysataan wasaaradahaad u shaqaysataan iyo dowladna kuma haysataan waxna waa qadiyadda xuquuqda waxna tan waxaa la rabaa in la tuso ninku hadduu addoonnimadii ilaahay diiday addoommadii ilaahay inay addoon rabbigood u noqdaanna diiday inuu dhinto dhiig u daadiyana diyaar u noqday isagoo iska nooloo la dhaqaalaynaya intii ilaahay addoonnimadiisa rabtee dhiiggooda u hurtay baad adoon u tahay arin fiican oo qurux badan wey weliba dadka laakiin si kalaa loo adoonsadaaye tii sharciga ahaydun baa la dhaleeceeyey oo la ceebeeyey marka waxba hala yaabina marar badan haddii soo noqoto waxaan leeyahay dhegtaa wada taagaysaan adoonsigu adoonsigu shubha iyo shaki baa laydinku wada beeray ama telefishon ama wax la qoray ama dugsiyo iskuullo waxoogay dhegta laysaga soo guray bay dadku qabaan sidabana islaamka waxaad ogaataan markii wa la sheeg islaamka waxaa qaba islaamku saba muxuu yihi lagama bilaabo maxaa ka xun wey maxaa ka qaldan adaa wax kaa qaldan yahay wa islaamku sheega waa sax maxaa dhiba waxay ku dhahay islaamku xoog buu ku fiday xoog buu ku fiday ahaa maxaa dhiba hanti wadaaggii xoog baad ku fidinaysaan ceebu ma aragtaan dimuqraadiyadna xoog baad ku fidinaysaan ceebu ma aragtaan islaamku xoog buu ku fiday maxaa ceeb ka dhigay warta adu maxaamadu caradayood waxaan ceeb u arkay ma run mise waa been haynoo dambayso laakiin dimuqraadiyadda aan fidinayna adduunkaan gaarsiinayna umam hadda looma weerarayo kii dadka saa u leynaya baabinaya xukun islaamku xoog buu ku fiday hadday ceeb tahay horta xoog wax lagu fidiyo aduu horta jooji mabda kastaba quwadiiyo awood caqabadaha ka hor qaada waa u baahan yahay taanun islaamku wixi jiray yaana ku dheeraanina wanisaabu qadarkay ku sako galayaan baa nisaab la yidhaahdaa in ay xooluhu sako ku galaan waa in ay gaaraan xooluhu shilinka u horeeya kusoo kala sako ka bixi laguma laha neefka u horeeyee xoolo aad yeelatana sako ka bixi laguma laha nisaab qadar bay ku gaaraan geelu shan neef uu ku gaaraa dib baanan ugu tegi doonaa looduna soddon bay ku gaartaa waana u tegi doonaa adhiguna afartan buu ku gaaraa waana u tegi doonaa faahfaahinteeda looda iyo geel iyo ariga midooba fasal gaara lagaga hadli doonaa insha allahu tacaala walxawlu waa in sanad soo wareego xilligii ay nisaabka xooluhu gaareen nool waa in sanad ka soo wareega markaasaad waxbixin geelu shan markuu gaaray baa kow la dhihi maalintaa maalinteeda sanadka dambaa marka la gaaro wey looduna soddon maalinkay gaartay aniguna afartan gaaray maalinkaa maalinkeedoo sanadka dambaa xawlka la yidhaahdaa shardigan amwaalu zakaadku ma wadaagaan qayb aan nisaa xawl shardi ahayn baa jirta ama xawlku inuu shardi yahay waa xadiidkii abu daawuud wariyey ee xasanka ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalama uu lahaa maalka zaka laguma laha xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa sanad ka soo wareego zaka laguguma laha la yihi wey haddaba zakadu maxay bilaabataa waqti waqtigaa sanad markuu ka soo wareegana waa la bixiyaa oo shantii neefay geel ahayd iyo wixii ka badnaa sida lasoo sheegi doonaad uga zaka bixin loodii iyo geelii iyo arigiiba wasawmu xoolahan inay foofaan baa iyana shardi ah xoolo iyagu foofo oo daaqa oo duurkaa soo qaraabtoo cunto ka raadsada waa inay yihiin halkaa waxaa ku baxaya laba xoolahii aan bannaan u foofin ee guri iyo xero lagu calfiyee lagu quudiyo sako laguma laha kuwaas laba nooc bay noqon karaan midna mawaashidoo dhan baa wadaagta oo nabigu alay slam faraa'idu sadaqa markuu ka hadlahayey arigana nas buu sheegay kuwa kalena waa looga qiyaastay ariga wuxuu yidhi fii saaimati wa fi lhanami fii saaimatiha ariga ka foofa ka guriga lagu qooliya maaha afartankii neefba neef baa laga rabaa halka waxaa laga gartay ariga guriga lagu calfiyo inaan zako lagu lahayn loduna waa lamid geeluna waa la mid haddaba xoolaha nool waa inay xoolo iyagu luguhooda ku daaq doonta ha la raaco aagag xidhan ha la geeyo haddii la rabo laakiin xoolo daaqa cuntada ama luguhooda ku raadsada waa inay yihiin kolaba xoolaha xoolo reer galbeed ma aha xoolaha reer galbeedku meel bay ku jiraanoo waxaa dadku cunaa la siiyaa hilibkaa loo shiidaa burkaa la siiyaa cuntadaa la siiyaa waa loo dhaamiyaa haddii xoolaha xoola neef guri lagu qooliyo uu yahay ama xoolaha qayb ka mid ihi meel gaara lagu nafaqeeyo aanay foofin zako laguma laha xadiidkii faraa'idu sadaqa riwaayadka qaarkii waxay sheegeen oo saxiixa iyagana shardi kale oo xilligaa lo-da u badnaa laakiin laga yaabo geelana meelaha qaarkood inuu galo ma filayo geela soomaalida ma aha geela carabtaa noqon kara looda baa nabigu wuxuu yihi walaysa fi lcawaamili shayun tan lagu shaqaysto waxba laguma laha zakaa waxaa looga jeedaa bay leeyihiin loodu beeraha lagu qodaa oo beertaa lagu falaa halka cagaftay ahaan jirtay cagaftii dadkii hore ama ilaa hadda dadka qaarkii cagafta beeraha u fashaay waa lo iyo dibi weey kuwaa sake ma lagu leeyahay hadday badan yihiin oon beero badan leeyahay ama haddaan lo kala leeyahay kan ma lagu dari maya keligoodna laguma laha haddaad lo kala leedahayna tirada lagu dari maayo kuwa loogu talagalay beerta in lagu qoda iyagu cagafta ku ah walaysa fi lcawaamili shay-un kuwa shaqeeya laxba laguma laha haddii la helo geelii qaar sinsinta lagu wareejiyo lagu shiido kan indhaha laga duuba ee bahasha rixaaga wareejiya ama kuwo si kale loogu shaqaysta haddii la helo laysa fi lcawaamili shay-un lcumuum lcumuumkaa unbay wadageli oo zako lagu yeelan maayo innagu geelu isagaa ina leh ee soomaalidu iyagu geela ma laha midka gebiga ka dhacayana way isu dhigaan hadduu dhacana way raacaan markay eh, qoraxda kulul tahay iyo socodkana geeliyoo xoog badan bay daba socdaan oo geel manfacadii carab baa taqaana reerku marka uu guuro hasha irmaanka ah waa la raran ilmihii baa loo gurayn reerkii baa lagu rari marka la degana waa loo lisi markii geeli la dareeriye wiil la raaciyana iyaduu dusha ka fuuli iyaduu geela ku dul raaciyo way daaqiyo wuu saaraan hadhow markuu gaajoodana wuu ka degiyo wuu maali saasaa manfaca la yidhaahdaa ninka soomaaliga ah, haddii aad maanta baadiyaha joogi lahaa oon dhihi lahaa hal irmaan baa la rari ama kolka laga fuuli rag baa igu soo fakan lahaa igu soo qabami lahaa <laughs> laga qabqaban lahaa waayo waxaan garanayaa meelaan joognay waa ninbaa qaalin geela uu lahaabuu labaatan ari a siistay mid buuranoo inuu qasho raboo lugsi kaah baa ku jirtay aad bay ugu dacaayadeeyeen deedna qaalintiina hebla ahayd buu neef lug siistay markaasuu wuxuu yidhi hal mid baa idhaaftay beeraley buu haaye hashaa haddaan beerta ood ugu soo jiidjiidan lahaa intaana gadin hadalkii ninkii uu yidhi rag baa ku xilo furay inay meeshay ku arkaan badilayaan marka wuxuu iiga sheekeeyey naanays baa loo yaqiinay nin xila furay oo ku dhaartay inuu hadduu i arka xabadii u dhufan baan soo martiyey buui xageed ka tiini meel heblaha ka imid haye magaca magac kalean sheegtay magacay runtaa baan sheegtay naanaysti ma sheegin wuu waraystay oo ninkaa ma taqaanaa buu yidhi kaas waxaa yihi haa waa taqaanaa ilaah ayaan badanaa nin arkay yii waxaa ku samayn lahayd kaas kaas oonan gacantayda ku dilin oonan xabad tala dul istaagin weligay ceel bixi maayo yiri waan soo raacnay buui ninkii baadiyaan martiyey magaalaan isla nimid qolyahaan qaraabo ahaynay isagana isku dhowaayen isnaqiinay markaan ku soo dhownaaan ka laxaadsaday buui uuna soo gaaro raggii baa isalaamo markaasaa naanaystii la sheegay talaaye hogayobahaye ma ninkii waaa laiga fukaday markaa diidgeela waxyaabaha qaarkood la sheegay nina maalin aniga wuxuu igu dili gaaray hal ulahaaba ay daba martay annaga beeraley baan iska hayna waan geeleyda waa isku dhacsanaan jirnay neef hal ma aragtay buui kaasaan xaggaas hal baa sii ciyeysay way ciyeysay seed u tiri boosu ii cayrsanaya gedigula wareegeysa isagoo garri weyn wata weliyaa hal baaciyaysay buu gaalka gaalku dhalay buu marka innagu geela isagaa ah inaalehe inagu berihin marka geelu geelaas maaha laga hadlayo geelu waa geel la intifaacsado hasha irmaan la rarto la maalo ninka geela jira dusha u koraysan tahay oo fuulo hadhow xiskida marka la gaala ka dago caana ka cabo geela iyada dusheeda isagoo saaran ku soo gelbiyo madaalana cagagub ma arag qodax ma mudin ninkii geerida waa raaci ma gaajoonin caawa markay timaadana ilmaha loo liso marka geeluna isagana zakada waa lagu leeyahay haddii laakiin geel lagu xamaasha laga dhigo wax lagu jiidjiidooo sinsinta lagu shiitooo shaqo gaara lagu qabsado ama guri lagu calfiyo isna zaka laguma laha wa ama alasmaanu lacagaha fa shay aani laba weeye addahabu walfidatu dahabka iyo fidada lacaguhu sideedaba lacag waxaa la yidhaahdaa saddex qodobbaa aasaasu ah waxa lacag la yidhaahdo maxaa lacag la dhaha marka la yidhaahdo saddexda qodob midka koowaadi waxay yidhaahdeen waa wax danka la kala galo lagu kala dandhowdo wey